bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo afaraad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey dadkii muxaaridiinta ahaay qaadicu dariiqiinti axkaamtoodii ayaa ilaahay noogaga soo warramay oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la xarbaytamaaya jasahoodu waxa weeye oo arladana fasahaad la soconaya in la dilo oo la lalmiyo oo gamahooda iyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo ama arlada laga buriyo ambase arlada laga buriyo wdha ilaahay waxawdhaha ilaahay jasahaas la soo sheegay dulli oo ayaga u sugnaado weeye oo adduunyada ku dhacaaya aakhirana waxaa u sugnaadow dha ilaahay cadaab cadiim ayaa u sugnaaday aayaddaas marka waxaa weeye casharkeenna hore ayaan macnaheeda ku soo bayaaninay marka markii qoladaas laga soo waramay oo muxaaribiinta ah waciidkay iska leeyihiin ilaahay wuu soo sheegay waxaa aayaddan ilaahay noogaga warramayaa dadka dembigaas ka soo laabtay oo ayagoo muxaaribiina ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqday oo ka tawbo keenay ayaa ilaahay noogaga warramayaa arrintooda ilaa laakiin ayuu dha ilaahay aladiina kuwa taabuu noqday oo muxaaribiintaas iyo qudaaciintaa ka mid ah ilaa laakina aladiina kuwa taabuu noqdow dha ilaahay min qabli an taqdiruu intaydaan karin horteeda calayhim korkooda faclamuu ogaada anna allaha alle kafuurun allihuu dhaafaayo inuu yahay waxay la yimaadeen raxiimun allihuu naxariisanayo inuu yahay ilaahay subxaanau watacaala qoladii hadda laga soo warramayey ayaa waxaa alla ka istisnoonayaa dadka ayagoo dembigaas ku jira ka towbakeen oo ilaahay u soo noqda in ilaahay subxaanahu watacaala towbadooda aqbalaayo axkaamtii lagu lahayna waxaa weeye wax ay ka dhacayaan ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramayaa wixii markaasi waxaa ka dhacaya xuquuqullaahi ayaa ka dhacaya wixii xuquuqul aadam yahay laakiin kama dhacayaan kuwaas ilaa ilaadaana waxa weeye istisnaan wuxuu noqonayaa munqadic ayuu noqonayaa oo waxa weeye waxay noqonaysaa laakiin itaa'ibu yukfaru lo weye mid kastoo noqday oo toobo keenay waa loo dhaafayaa alla markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ilaa laakina aladiina kuwa taabuu noqday ow dha ilaahi min almuxaaribiina waalqudac weeye min qabli an taqdiruu intaydaan karina horteeda calayhim korkooda aydaan karina waxaa laga wadaa wadaahaa yidhi intii waxa weeye aan la soo qabanin oo aan dembi lagu soo oogin ayaa waxa weeye ay soo noqdeen marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa oo ayaddan fasirkeedu uu yahay intii waxa weeye aan la soo qabanin ayagoo waxa weeye qudaacu dariiq ahay oo muxaaribiin ahay intii aan la soo qabanin lasa raadinayay ayaa waxaa dhacday qofkaas inuu soo noqday oo ilaahay uga tooba keenay dembigii markaas uu ku jiray marka ilaahay wuxuu yidhi kuwa soo noqdow dha ilaahay intaadan qabana horteeda faclamuu ogaadow dha ilaahay anna allaha alle kafuurun allihii dhaafa inuu yahay waxay la yimaadeen raxiimun allihi u naxariista inuu yahay marka hadda meeshaan lama dhihin baa la yidhi ilaahay wuxuu ka cabiray faclamuu anna allaha kafuur raxiimun aaya oo hadda waxa weeye hahadina lama dhihin weeye waxaa marka meesha laga la yidhi inaan waxa weeye tawbadiisa aysan ku dhicaynin ilaa xuduudullaahi mahe xuquuqulaadamiyiin ku dhici mayso sidaas ayaana raajixa weeye saasaa la leeyahay masalanba waxa weeye qofkaanu asoo qaadicu dariiqa markuu wax dilay oo maal uu qaatay waa la dilayaa gacantana waa laga goynayaa laakiin la salbi maayo misaal ahaan weeye waxaa ka dhacaaya wixii maaragtay xuduudullaahi ayaa ka dhacaaya oo masalan ba dii waxaa weeye asoo qaadicu dariiqa dad uu dilay maalna uu dhacay waxa weeye qofkuu dilay waa loo dilayaa oo hadda markuu toobo keeno toobadaas uu toobo keeno oo qaadicu dariiqnimada uu ka toobo keenay kama ridayso waxa weeye dinkii ka ridi mayso maxaa yeele qofku asoon qaadicu dariiqahaynba qof hadduu dilo waa loo dilayaa in markaasaa de sida noo soo socta diyo lagu cafiye mooye haddana waxa weeye haddii uu maal qaatay meesha waxaa iskula jiray sariqo iyo waxaa iskula jiray nahbiyaa iskula jiray hadda waxa weeye sariqadii baa ku harayso gacanta waa laga goynayaa ah, laakiin waxaa meesha ka dhacaaya salbiga yaa ka dhacaaya salbigu waxau ahay markaasi xuduudullah yow ahay marka hadda taasaa la leeyahay kolka hadda marka ilaahay uu leeyahay faclamuu ana allaha kafuuru raxiimun wixii markaasi waxa weeye xuduudullaah yahay ayaa tawbadiisaas ku dhacaya laakiin wixii markaasi xuquuqunaas ahay ma ka dhacayaan kuwaas la dhici maayaan taasaa markaasaa la leeyahay alxaasil marka arrintu saas weye waxaa la yidhi masalaba hadduu ninkaanu kaafir u ahay ou soo tooba keenaa la yidhi waxa weeye wax kasta oo maaragtay ah loo raacanayo xuduuda way ka dhacayaan xuduud iyo kayrkeedaba hadduu gaal ahay wey laakiin hadduu muslim yahay sa hadda sheegayna wey waxaa ka dhacaya xuquuqullah ayaa ka dhacaya xuquuqul aadami ka dhici maysa weye ah, haddii masalanba uu wax dilo oo asagoo taaiba uu yimaado waxaa arrintiisa fiirinaya weliga oo maaragtay weliyul maqtuulka weye ninka la dila weligiisa weye hadduu doona waa cafinaya hadduu doona waa qisaasanaya oo wuxuu soo gelayaa qof caadiya ah oo wax dilay seedeed u soo gelayaa arrintii marka waxa weeye iskula qumaysane meesha waa ka baxaysaa haddii masalanba hadda waxa weeye oo wax qaaday oo maal nahbi oo ku qaaday oo oo ku qaaday qaadicu dariiqnimo oo qof xuwa qaaday haddii uu tawbo keeno maal kale yahow qaaday waxay aheeday lugya gacan in laga gooyo waxa weeye lugti goynteedii waa laga daynaa gacan la isdoo gacanta le laga goynaya marka arrintu saasay noqonaysaa ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala faclamuu ogaada ana allaha alla gafuurun allii dhaafo inuu yahay raxiimun allii naxariis inuu yahay yaa yelig marka aayaddan waxaa laga qaatay cabirkan oo ilaahay uu leeyahay faclamuu ana allaha gafuur raxiimun macnaha meesha lama dhihin xadina lama dhihin macnaha xad meesha way ku jirtaa laakiin xuduudiyaa la kala qaadayaa si hadda aan sheegayno yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ittaqullaaha ilaahay ka cabsadow ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ittaqullaaha ilaahay ka cabsada marka hadda aayaddatan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka warramay tawbada oo dunuubta laga tawbo keeno inay naafico ay tahay wax anfacayso tawbaduna ay maaragtay maxay kamid mid la yidhi taqwada ayay kamid mid la yidhi marka hadda waxaa weeye dalabkeeda ayaa laysku buuxinayaa markaasuu leeya ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanoo rumeeyanow ittaqullaha ilaahay ka cabsada ittaqullaha ilaahay ka cabsada ilaahay ciqaabkiisa ka baqo alla adeec weye qofku haddowsan ilaahay adeecin alla kama cabsanin weye wabtaguu dalba ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa alwasiilata wasiila dalba wax ilaahay subxaana watacaala idin gaarsiiye maa yuqaribukum ilayhi weye wax alla idiin dhoweeyo oo daacadiisa dalba ayuu dha ilaahay wabtaguu dalba ayuu dha ilaahay ilayhi ilallaahi ilaahi xaggiisa alwasiilata wasiila u dalba wax ilaahay subxaana watacaala idin gaarsiiye wajaahiduu jihaadow dha ilaahay fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada oo ilaahay diintiisa in la kor yeelo u jihaadow dha ilaahay liiclaa'i diinihi u jihaada wajaahiduu jihaadow dha ilaahay fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada lacallakum waxaa mudantihiin oo xaqiiqaa ah. tuflixuuna inaad dhiibaanaysaan o ilaah taasaa samaysaan marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wabtaguu ilayhi lwasiilata ilaahay subxaanau watacaala wasiilo u dalba waxaad alla ku gaartaan weye marka hadda waxa ilaahay subxaanau watacaala lagu gaaraayo daacada ilaahay ayaa maaragtay yaa kamida weye waa badantaa wax kastoo waxaa weeye daaca ah. daacadu farad iyo sunno intaba way keenaysaa maxaa yaele xadiis waa saw dhahay xadiisu qudsi ilaahay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili addoonkaygu ka zuuli maayo inuu sunno iigu soo iigu dhowaanaayo xataa uxibahu intaan ka jeclaanaayo fa idaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bih waxaan noqonayaa maqalkiisa wax ku maqlaayo ilaa aakhir alxadiis weeye marka taqwadu meeshaan waxaa weeye tarkulmukhaalafaad weeye waxa ilaahay rasuulkiisa lagu khilaafayo laga tago ibtiqaa'ulwasiila iyaduna waxaa weeye ficlulma'muuraad weeye waxa laysbaray in maaragtay la fala weye waxaa iska banaan ba layidhi taqwada in loola jeedo imtisaalu lma'muuraat ma'muuraadka waxa laysfaray oo la fartoomo oo waajibada iyo manhiyaadka oo laga tago waxa layska xarimay wasiilo oo la dalbana waxa weeye ayaa la yidhi wax ilaahay subxaanau watacaala kuu dhowaynaayo mutlaqan weeye wax kasta hadaano wixii daaca oo rabbi loogu dhowaanaayo ayaa wasiilo noqonaya marka waxaa kamid mid ahaa layidhi wasiilada ilaahay loogu dhowaado maxabatu ambiyaa ilaahi wa awliyaa'ih ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiisoo la jeclaado awliyada ilaahay oo la jeclaado sadaqada oo la bixiyo ilaahay axbaabtiisoo la ziyaarto ducada oo la badiyo qaraabada oo la xiriiriyo dikriga ilaahay oo la badiyo waxaan la soo koobi karan weye macnuhuna waxa weeye kullu maa yuqaribukum ilallaahi wax allaala wixii ilaahay idiin dhowaynaayo falzimuuhu laasima weeye watrukuu maa yubcidukum canhu wix ilaahay idinka dheeraynaayana ka taga weye marka sidaas ayaa la leeyahay dadka markaasi waxa weeye oo mu'miniinta oo waxa weeye ilaahay axbaabtiisa dadka markaasi waxa weeye xayan wa meytan ziyaaranaayo ayaa kamid mid ahaa layidhi marka dadka ziyaaradoodu waxay kamid tahay waxa weeye waxyaabaha ilaahay subxaana wasiilada loogu dhowaanay kamid mid taha wey lana dhihi maayo markaasi waa cibaadatu hayrilaahi bal waxay kamid tahay taha laleeyahay markaasi min jumlati lmaxabati filaah ilaahay subxaana watacaala daraaddiisoo laysku jeclaado sii rasuulkeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa laa iimaana liman laa maxabatan lah ayuu dhahay rasuulku iimaan mala ayuu dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam aan maxaba lahayn weeye wasiiladana waa saw dhahay ilaahay wabtaguu ilayhi lwasiilata oo aayaddan uu saas ku dhahay marka waxaa weeye maxabada mu'miniinta dhexdooda iyo ziyaarada saalixiinta ha noolaadan hase weynaadaane waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay wasiilada oo loogu dhowaanayo wajaahiduu jihaadow dhaadana ilaahay fii sabiilihi biiclaa'i kelimatilaahi u jihaada ilaahay kelimadiisoo la kor yeelo wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada jihaadkaan ha noqdo jihaadu naf wa shaydaan oo jihaadul lakbara iyo jihaadul asfarka oo gaalada lala jihaado intaba waa soo gelayanaa layidhi marka hadda wajaahiduu fii sabiilidaana waxay noqonaysaa cadfu khaasan alcaam aan layidhi waa khaas la cadfo oo caam lagu cadfo waxaana la ishaarayaa ha layidhi jihaadku markaasi acdamu daacaad inuu kamid yahay daacooyinka kuwooda waaweyn uu kamid yahay waana laba qaybood mid asqara waa qitaalu lmushrikiin gaalada oo lala dagaalamo jihaadulasaraa la yidhaaha iyo mid weyn oo markaasi alkhuruuj can ilhawaa weeye hawada oo laga baxo iyo nafta iyo shaydaanka oo lala dagaalamo marka qitaalka mushrikiinta jihaadul asqar waxuu ku noqdaa layidhi asagu wakti ayuu imaanayaa daa'i jihaad lagu jiri maayo gaalo la diri maayo marna waa la weynayaa haddii gaalku uu ku dilo shahiid baad noqonaysaa haddaad dishana saciidaad noqonaysaa laakiin naftu saas macan baa layidhi horta naftu iyada marnaba waxaa weeye kaa tegi mayso haddii naftaada aad disho na waxaad noqonaysaa shaqi baad noqonaysaa oo ayadii hadda saas ku dhibaysay ayadii haddaad tidhaahdo naftaan way dhigtay dhigtayo waan dilayaa waa shaqi baad noqonaysaa waa ku gaaloobaysaa laakiin waxa weeye gaalkaad daadisho waxaad noqonaysaa saciid hadduu ku dilana shahiidaad noqonaysaa marka nafta la jihaadideedu sidaasay waxay ku noqotay jihaadkeedu jihaadul akbar uu ku noqday marka alla markuuna leeyahay wajaahiduu fii sabiilihi labadaas jihaad ayaa soo gelaya markii intaa la sameeyana ilahay wuxuu ihi lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqa ah tuflixuuna inaad liibaanaysaan uu ilaahay maxaa yeele markii awaamirta alla la qaato waxa ilaahay reebaayana laga haro waxaa bacdigeeda imaanaya salaax ayaa imaanaya liibaan baa imaanaysa ilahay agtiisa laga liibaan oo sacaadatu daarin ayaa imaanaya ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay low goor anna lahum oo u sugnaa lahay maakii fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay kii dhan wa milahu kaa masalkiisuna macaw micigiisa uu ahaa lahay liyaftaduu bihi inay isagaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda cadaabkeeda maa tuqbila lagama aqbaleen minhum ayaga xaggoodaw ilaahay walahu maxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mulim oo xanuujowdha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanau watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kusow dhahay aayaddan waxay daliil u tahay aayadda haddaynu kusoo baxayn oo waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay dhahay ilzamu taqwa liyaxsula lakum alfaws taqwada ilaahay laazima si liibaano idinkugu xasisho lianna man lam takun cindahu attaqwa qofkii waxaa weeye taqwi aysan ahayn kal kufaari oo kale laa yanfachu iltidaa min alcadaab weye cadaab oo iska furto waxba ku tari maayo oo cadaab iskama fura karaayo markaasuu dha ilaahay in aladiina kuwa kafaruu kufriyey low goor ana lahum ow low low tabata weeye low goor ana lahum oo u sugnaa lahay maakii fi lardi dhulka dhexdiisa ahda jamiican xaalu yaakii dhan oo koonkan waxa yaalloo dhan la sii oo mulkiya ah. wa mislahu kaa masalkiisana macahu micigiisa ou ahaa lahay liyaftaduu bihi inay isagaga furtaan kaas min cadaabi yoomi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda cadaabkeedow dha ilaahay maa tuqubila lagama aqbaleen minhum ayaga xaggooda laga aqbali maayo wax fidaahoo laga aqbalayo ma jiraan weye walow maxaana u sugnaadow dha ilaahay qoladaa kufaarta cadaabun cadaab ayaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabkaasu aliimun eliin oo xanuujiya u sugnaadow dha ilaahay yuriiduuna waxay doonayaan kufaarti kufaartiw dha ilaahay an yakhrujuu inay ka baxaan min naari naarta walxaal maa hum aysan ahaynin bikhaarijiina kuwa ka baxaaya minhaa naarta ka baxaaya aysan ahaynin haddee waxaa weeye naartaa sidaas oo cadaabkaas eliinka markay galaan waxyaabaha markaasi waxaa weeye ay noqonayaan iyo xaaladooda oo finaara ilaahay nooga warramaya marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yuriiduuna waxay doonayaan macnaha waxaa laga wadaa meeshaan yatamanowna waxay tamaninayaan oo jeclaanayaan an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta ay ka baxaan naarta inay ka baxaan ayay jeclaan ay tamaninaayaan maxaa yeele sida axaadiista soo aroortay naarta waxa weeye dadka ahlu naarka ah waxa markii lagu rido todobaatan sano ayay hoos ula sii soconaysaa ay ku sii gudanayaan haddana waxa weeye toddobaatan sano oo kale ayay kor usoo kacaysaa ee lasoo burinaysaa afka markay yimaadiin ayay waxay isleeyihiin ilaan waa sii naarta kor idiin wadaye banaanka ama idinku tuurta waad ka baxdiin markaasaa waxa weeye malaa'igta oo maaragtay eh, naarta ka adeegaysa oo zabaaniyada ayaa naarta iyo ayaga garuuman ku garaacaysa markaasay naarta hoos ula degaysaa wahaakada ilaa abad alaabaad sidaasay ku jiraayaan marka hadda khuruujkan naarta inay ka baxaan ay tamaninayaan waa saas weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxay tamaninayaan inay naarta ka baxaan wal xaal maahum aysan ahayn owdha ilaahay bikhaarijiina kuwa ka baxaaya minhaa naarta kuwa ka baxaaya aysan ahayn gaal weligiisaw naar ku jiraaya wax faa'iida u haysta ma jirto walow maxaana u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo muqiimun oo daa'im ah u sugnaadow ilaah walow maxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun oo daa'ima cadaab weligood waxaa weeye aan ka go-aynin waxaa meeshaan waxaa weeye eh, loogaga saarayaa wahmi soogin lahay ilaahay qowlkiisa walahum cadaabun aliimow ah. marka hadda shayga aliimka ah oo xanuunka ku haya huba maa yanqadicu yaa waxaa dhici kartoo la wahmi karaa oo loo malay karaa wixii xanuun kugu haya inay go-aan ay dhici karto markaasuu dha ilaahay walahum cadaabun muqiimun dhah ilaahay taasaa marka waxaa wahmiga saaraysaa layidhi wasaariqu ninkii tuugga ayow dhah ilaahay iyo wasaariqatu naagtii tuugtaahe faqdacuu gooye aydiyahumaa gamcahooda gooyow dha ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasaariqu saariqyowna ilaahay iyo wasaariqatu saariqadi faqdacuu gooyo aydiyahumaa gamcahooda gooyow dheh mid walba gacanta midigta ha laga gooyo oo fuuca ha laga gooyo meesha qoolinta ah oo cukurtana loo yaqaano sunnaduna waxay caddaysay waxa loo goyhaayo hadoo waxhado inay markaas aytaa rubucu diinaar diinaar rubiciisa markuu xadatay qiimo la-eg ama diinaarku rubiciisa u xado ayaa gacanta laga goynaya iyo wixii kasii badan wey ruucu diinaar iyo wixii ka badan haddau u noqdana waxaa laga goynayaa lugta bidixda ayaa laga goynaya mistalulqadam ayaa laga goynaya haddau u noqdane waxaa laga goynayaa gacanta bidixda ayaa laga goynaya haddau u noqdane waxaa laga goynayaa lugta midigta midigtahaa laga goynaya markaas kabacdi haddau u noqdane waa la tacziiraya ha layidhi waxaa laga yaaba dadku intaas qofka lagu samaynaayo tuuga u noqonayo waa maxay inay is waxa weeye qofka haddii waxaan tuugada ah waxa weeye wax musiibaha qofka lagu riday weeye qofkuna hadduu shay xun uu ka caado yeesho inuu ka tagaa way adag tahay maxaa yeele dabcigiisa ayaa bedelmaaya kolkaasu waxa weeye waxaas sawga keen way adag tahay marka hadda waxa weeye sidaas ayaa maaragtayaa la yeelayaa qaar culammada waxay yihahdeen waa la dilayaa laakiin waxa weeye haddii intaas maaragtaya ah oo afarta kafadood laga gooyo oo weli wax uu xado waayo waa la tacziyayaa ilaa meel kaloo laga gooye ma leh aayaddan hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi wasaariqu tuuggii ayuu dhah ilaahay iyo wasaariqatu tuugti u dhah aayadda horta waxaa sariixa ay ku ku caddahay rag iyo dumarba inay tuuga ku jirto oo tuugadu ragga kaliya inaysan haynoo haweenkuna tuuga ay yihiin oo tuuga laga helaayo marka aayaddan ilaahay subxaana watacaala wuxuu hormariyey ninka ayuu hormariyey oo sariqada tuugada waxa weeye ragga ayaa lagu hormariyey zinada markii la gaaro haddii ilaahay yidhahdo suuratu nuuran uu tegi doonaa azaaniyatu wazaaniy fajiduu kula waaxidin minhumaa miata jaldat inaan ku tegi doonaa haddii ilahay yidhaahdo zinadana waxaa la hormariye naagaha ayaa la hormariyaa layidhi suuratu nuur arrintan xikmada ku jirta waxaa weeyaa layidhi waxaa la yidhi lianna arijaala fi sariqati aqwa min annisaa yaa layidhi raggu waxaa layidhi tuugada naagaha waa uga xoog badan yihiin oo waxa weeye haddaan waxa waxhadaayo oo wax dhacaayo raggaa ugu badan tuugada waxa weeye naaguhu tuuga way ku jirtaa laakin waxa weeye ragga ayaa tuugada uga xoog badanaa la wa zinaa min annisaa'i aqwa min arijaali zinadana waxa weeye naagaha ragga way uga xoog badan yihiin baa layidhi marka kala horumarintaanu saas weeye ragga iyo haweenka waxaa zinada ku xoog badan oo zinada maaragtay aa jecel haweenka ayaa zinada jeclaa layidhi marka sida maaragtay raggu tuugada ay u jecel yihiin uga xoog badan yihiin oo ay uxiilo badan yihiin ay maaguhu zinada iyaguna saas u yiinaalayy ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala faqdacuu gooyow dha ilaahay aydiyahumaa gamcohooda gooye jazaa'anow dha ilaahay subxaana watacaala jazaan taan in mafsal laga dhigo caamilkeedii lasoo qadaro oo la yidhaha yujzawna waa la jaasinayaa jazaan jaze amase mafcuullahu jazaan jaze daraaddiis la yidhaahdo iqdacuu aydiyahumaa liajli jazaa'i saas la yidhaha jaze daraaddiis oo bimaakiina lagu jaasinaayo kasabaa ay kasbadeen nakaalan ow dha ilaahay xaal ou yahay kii cuquubaha ah, cuquubahaasoo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaaday nakaalan ow dha ilaahay xaal ou yahay kii cuquubaha ow dha ilaahay oo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaaday waxa weeye cadaabkaas la cadaabaayo waxa weeye waa cuquubo oo min allahi ka ahaata weeye ilaahay subxaana watacaala ayaa u gooyey nakaalan min allahi ow dheh ilaahay wallahu alla casiizun allihu qaaligu weeye amarkiisa xakiimun alihi kal suuban weeye ilaahay waxuu sancaynaayo ilaahay subxaana watacaala tuug tuugga iyo tuugada sidaasuu dhahay gacmaha laga gacantaa laga goyo dha ilaahay subxaana watacaala marka arrintaas markuu dhahay ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wallahu casiizun xakiimun u ilaahay ilaahay waa mid qaaliga amarkiisa oo waxa ilaahay uu dejiyey dadka hor imaan karta ma jirto falaa mucaqiba lixukmi xukunka ilahay cod la cirbi kartaa ma jirto ilaahay isagaa qaahira calaa kulli shayin haddana allah xakiim weeyo shayga wuxuu dejinayaa maxalkiisa marka waxa weeye qofkan gacanta laga goynaayo markuu waxado waxa weeye dulmi la dulmiye maaha maxaa yeele saariqa waxaa la yidhi lamaa khaana markuu khiyaano uu sameeyey haana waxa weeye isaguna waa ihaanoobay oo waa fuudaaday markuu isagu khiyaano sameeyey ayaa sanadkiisu dhacaysaa kolkaasuu wuxuu mutaysanayaa in gacanta laga gooyo maxaa yeele qofku markuu sharafta leeyahay waa markii waxaa weeye xuquuqda ilaahay iyo xuquuqul insaanka u ilaaliyo markaasuu sharaf yeelanaya marka hadda nin maaragtay a ah, la dhihi jiray nin maaragtay ah lyahuud ahay ayaa waxa weeye wuxuu u yimid baa la yidhi qaadiga la yidhahda cabdulwahaab albaqdaadi su-aalow u keenaa la yidhi markaasuu wuxuu dhahaa l yidhi yadun bikamsi mi'iina casjadin gudiyad maa baaluhaa qudicat fii rubuci diinaarnu dhaha ninkan wuxuu diidanayay dadkan waxa weeye rubucu diinaar wax gaaraya gacanta looga goynaayo ayuu inkirayaa sidoo hadda dadka qaarkiis kuwa hadda u dooda xuquuqul insaanka wax u dooda ay arrimo maaragtay shareecada islaamka waxa weeye ilaahay uu ku jideeye ay kasoo soo horjeedaan leey xuquuqul insaankaa wax loo dhimay waxba kama jiraan taas insaanka ilaahay isagaa abuurtay xuquuqdiisana isaga ayaa og asagaana xadeeyey marka makhluuq wax ku ogyahay ma jirto laakiin wax toosini jira weeye ninkaas marka yahuudiga ah xayraanka ayaa waxau dhahay gacan oo waxau dhahay shan boqol oo maaragtay diinaar biyo loogaga dhigaayo waa waqtigaa siday aheeday yadun bikhamsi iina asjadin u dhahay asjadku dahabku weeye diyo looga dhigaayo oo haddii gacantan haddii la gooyo caadi loo gooyo shan boqol oo dinaar oo lacagta dahabka ah, biyo loogaga dhigayo maa baaluhaa qudica kii rubuci diinaaran maxaa loogu goynaa o dha diinaar rubuciis maxaa loogu goynaya caalimka la yidhaha cabdulwahaab waxa waxau dhahay waa u jawaabo waxau dhahay shicir wasna uu jawaabay cizulamaanati aqlahaa waa rasa aadilulkhiyaanati fafham xikmat albari ayuu dhahay waxau dhahay ammaanada sharafteeda ayaa gacantan qaali ka dhigtau dhahay gacantan marka waxaa weeye shan boqol oo diinaar biyo looga dhigaayo ammaanada markaas oo gacan aamin hay aheeday oo markaasi gardarre loo gooyey markay caadi tahay taasaa qaali ka dhigtau dhahay waxaana raqiisyow dhahay dulul dululkhiyaanati khiyaanada dulligeeda oo rubucu diinaar in loo in loo gooyo dululkhiyaanaa geysa dadkan fahmow dhahay xikmat albaari allaha baariga xikmadiis fahmowta waxba ma garanaysid marka hadda waxaa weeye xikmada ilaahay ayaysan garanayn kolkaasay wax beenay ku doodaayan alla wuxuu idhi faman taaba ruuxi noqda min bacdi dulmihi dulmigiisa bacdigiisow dha ilaahay qofkii sariqada ka soo noqda waa aslaxa hagaajiya camalkiisa fa ina allaha alla yatuubu calayhi ilaahay korkiisa waa ku soo noqonayaa in allaha allana kafuuran lii dhaafo yarxim oo naxariista ilahay wuxuu yidhi faman taaba ruuxi noqda min bacdi dulmihi dulmigiisa bacdigiisow dha ilaahay oo sariqadii ka noqda waa aslaha hagaajiya camalkiisa fa in allaha alla yatuubu calayhi ilaahay waa ku soo noqonaya in allaha allana kafuura allii dhaafo yarximu oo naxariisto marka hadda tacbiirkan sida hadda noo soo hormartay tawbadiisa xaqul aadami ku dhici maayo weye qadciga ridi maayo weye iyo markaasi waxa weeye maalkii oo maaragtay yaa la celiyo sunadu waxay caddaysa haddii maaragtay la cafiyo qabla rafci ilamaam la yidhi qadciga waa ka dhacaya laakiin maalkii waa laga doonayaa alam taclam sow ma ogid dha istifhaam istifhaamu takhiiri weye haa weye alam taclam ma ogid sayidka maxamed kaawiye qof kastoo kadaab ka suurtoobo an allah alle low alla inuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal arl ada mulkeeda ilaahay subxaana wa tacaala qoomkan wixii jooga ayuu iska leeyahay mulkan wa khalqan wa cabiidan yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxa uu doono inuu cadaabo wayakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxuu doonaya u dhaafo wallahu alla calaa kulli shayin jeelarka kulligiisa qadiiru allihi kara weye waxaana kamida ah taxsiibkaas iyo makfiradaas casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat llahi barakaatu ilahi min ashayaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu cala sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin yaa ayuha arasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wamin aladiina haaduu samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqawmin aakhariin liqawmin aakhariina lam ya'tuuka yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih yaquuluuna in uutiitum haada fakhuduuhu wain lam tuutawhu faxdaruu waman yurid illaahu fitnatah waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yudaxira quluubahum lahum fi dunya khizyun walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim samaacuuna lilkadibi akaaluuna listuxti fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum wain tucrid canhum falan yaduruuka shayئa wain xakamta faxkum baynahum bilqist ina allaha yuxibu lmuqsidiin وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo koowaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aadihuu dambeeyey axkaamu sariqa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay waxaa ilaahay subxaanau watacaala ayadda casharkeen ugu dambaysa noogu soo sheegay istifhaam oo istifhaam oo litakriira ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala sowma ogid anna allaah alle lahu inuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal arli arlada mulkigeeda yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaa'u ruuxa uu doono alla waa cadaabayaa tacdiibkiisa wayaqfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxuu deen u wallaahu allaw dha ilaahay calaa kulli shayin shay ilaar kulligiisa qadiima lii kala weeye ayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanau watacaala wuxuu kula khidaabayaa rasuulkiisa marka alla wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu rasuuli habow laa yaxzunka aladiina kuwii yaysan ku murjinin buu dha ilaahay yusaaricuuna degdegaaya filkufri gaalnimada ku degdegaaya oo min aladiina kuwa ah ayuu dha ilaahay qaaluu yidhaahdeen aamanaa waanu rumaynay biafwaahim afyaalkooda ka yidhaahdeen walxaa lam tu'min aysan rumaynowdha ilaahay quluubuhum laabtooda aysan rumaynin kuwaasu marka maxay yihiin munaafiqiinta weeye ayaddan marka hadda intaanan macnaheeda aana u gelin waxaa iska le iska leedahay saawnuzuul bay iska leedahay saawnuzuulka aayadatan waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu soo haajiray asaga iyo nimankii yahuudda ah ayoo la dhihi jiray bani qurayda ayaa waxaa dhex maray sulx heshiisaa dhex maray marka nimankan sulxu nabiga uu kala dhexeeyo calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo yahuuddi bani qurayda nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay kusoo noqnoqon jireen baa la yidhi waxay kaley u tegi jireen yahuudda la yidhaha yahuudu khaybara ayay ayagana u tegi jireen oo nabiga calayhi salatu wasalaam dagaal kala dhexeeyo oo ayaga iyo rasuulka calayhi salatu wasalaam heshiisa uusan dhex oolin marka waxaa dhacday baa la yidhi ayagoo arrintu saas tahay laba ruux oo maaragtay aa muxsanaan ah oo hadda ka hor guursaday oo nimankan bani qurayda ka mid ah nin iyo naag oo waxaa weeye hadda ka hor guursaday ayaa zinaysay baa la yidhi shariifun bishariifatin weye nin shariifa iyo naag shariifada oo dadkoodii magaca lahay ah ayaa zina ku caddaatay ayay kala zinayseen baa la yidhi markaasay culimmadoodii caalimiinta ayoo yahuudda ayay weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen saa la yeelayaa culammaa yahuud waxay u jawaabeen baa la yidhi in jaldi lagu samaynaayo labadaa ruux oo boqol jeeda lagu dhufanaayo dhuxul in lagu madoobeynaayo dameer in la saaraayo ayagoo kala jeeda oo saas lagu ceebaynaayo marka sidaas markay dhacday nimankan hadda culummada ahoo arrintaas jawaabaya waxaa waxay ahaayeen baa la yidhi yahuudda khaybaray ahaayeen marka waxay soo direen ba la yidhi quraydo niman ka mida ah ayay soo direen nabigay usoo direen calayhi isalaatu wasalaam ayagoo arrintaas ka su'aalaya oo waxay yidhaahdeen arrintaas maxamed weydiiya waaadna u tidhaahdiin maxamed markaad weydiisin hadduu idiin dhaho waxaan annagu idinkugu jawaabayno oo labadaas qofood in maaragtay la jaldiyo oo dhuxul lagu madoobeeyo oo dameer la saaro iyagoo kala jeeda sidaas hadduu maxamed idin sheego run buu sheegayaa qowlkiisuna xujo ayuu annaga agtayna ilaahaykiisa uu ka yahay haddii laakiin sidaas uusan jawaabin maxamed kaadib weye kadaab weeye rasuulka calayhi salatu salaatusalaam ayuu u yimaadeen marka nabigu calayhi salatu salaatusalaam wuxuu u khabray baa layidhi in labadaas la rajminaayo tawreedna sidaas ay ku taalla ayuu nabigu u sheegaa layihi alayhi wasalaam markaase waxay yidhaahdeen annaga caalimiinteenna waxay noo sheegeen in labadaas la jeldinaayo marka waxa weeye culummadeedni saasay noo sheegeene waa sidee waxaad sheegaysa maxamedow hadda culummada kan hadda yahuudda waxay isugugu jiraan culummada oo khaybaro iyo maaragtay kuwo bani qurayda laakiin hadda qurayda ayagu waxaa weeye labadaa ruuxoo kala sinaystay ayay ayagu iska lahaayeen kolka waxay su-aasha u raadsadeen culummadaas oo khaybarada ahlu khaybara iyo nabigana calayhi salatu salaam xarbigaa ka dhexeeya marka nimankan ahlu khaybaraha culummadaana waxay yidhahdeen maxamed saas daw sheego rumuu sheegaya haddii kalento warkayna khilaafane beenaalo waaye say jibriil ayaa nabiga u yimidaa a yidhi alayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay waxaad ku tidhaahdaa annaga iyo idinka waxaad xaakim nooga dhigtiin oo noo garsoora ninka la yidhahdo ibnu suuriya cabdullahi ibnu suuriya oo hadda koor aan soo marnay rasuulkeena alayhi salatu wasalaam say jibriil ayaa u sifeeyey ibnu suuriya waxa uu yahay markaasuu nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam ma garanaysiin nin dhallinyaraa oo cad oo acwaraho ila oo la yidhaha ibnu suuriya kolkaasay waxay yidhi haa waa ninka yahuud calaa wajhi larli arladaa wixii jooga ninka ugu cilmi badan yahuud weeye oo tawreed ugu aqoon badan markaasuu nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam ninkaas rasuul ha loo dirow dhahay ibnu suuriya ayaa la doonaa la yidhi waa la keenay sidii bay maaragtay sameeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimiday markaasuu nabigu waxau ku dhahaa layidhi alayhi salaatu wasalaam anta ibnu suuriya adugu ibnu suuriya miyaan tahay markaasuu haaye kolkaasuu nabigu waxau dhahay wa anta aclamu lyahuud yahuud ninka ugu aqoon badan ma tahay kolkaasuu wuxuu dhahay isagoo nin weyn iska dhigaya kadaalika yazcamuun sidaasay sheegaayeen markaasuu nabigu waxau dhahay atarlowna bii xakaman yahuuddi meesha joogtay ninkaa inuu xaakim idiin noqdo haalima ku tihiin markaasay haa yidhaahdeen nabigu markaasuu dhahay calayhi salaatu salaam ilaahay yaan kugu dhaariyey oo ilaah kale uusan jirin allahaasoo badda dhambalay oo maaragtay ah, idinka koriyey baddana idin dhambalay idinkana koriyey cadowgiina fircawn ahayna qarqiyey allahaasaan kugu dhaariye kitaabkiina ma ka helaysaan rajmi calaa man axsana qofka muxsina oo hadda kahor guursaday in dhagax lagu dilaayo markaasuu wuxuu dhahay ibnu suuriya nacam buu dhahay haa waladii dakartanii bii allahaad igu dhaarisay ayaan ku dhaartay lowlaa khashiitu yow dhah haddaanan ka baqi lahayn inay tawreed u gubtane waan been sheegi lahay amase waxaan doori lahay waxyaabaha aan qirtay ayaan bedeli lahay kookow sidaas dhahay yahuuddii waxay ka waayeen waxay ka malaysanaayeen markaasaa sufalatul yahuud kuwi ahay ayay ku boodeenaa layidhi oo waa maxay bay yidhahdeen maxaad noo falleexayso xaas maxaad nooga qari jirtay nin hadda waxaa weeye caalimas laakiin cilmiga qaryo u ahay sida hadda qoladaan hadda kalaba ay saas ugu qariyeen kolkaasu wuxuu dhahaa layidhi waxaan ka cabsaday haddii aan been sheego inuu cadaab nagu soo dego maxaa yeele isagu waxa weeye waa nin caalimahoo wax garanaya waxa weeye haba ahaado nin jaaxilahi markaasuu nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu ka su-aalaa layidhi ashyaa oo uu garanaayey oo calaamaadkiisa ah nabiga markaasuu uga jawaabaa layidhi marka hadda culummadu waxay yidhahdaan ninkaasu meeshaasuu ku islaamay iyo ma islaamin laba riwaayadoodaa jirta waa islaam iyo ma islaamin laakiin waxaa loo badan yahay ibnufuriya inuusan islaaminaa loo badan yahay nabigu calayhi salaatu salaam labadii zinaystay rajmi ayuu amray baa halla rajmiu dhah ila nimankaan hadda waxaa weye nabiga sulaxay la galeen madiinayna deganaayeen waa la rajmiyaa la yidhi maxaa lagu rajmiyaa la yidhi albaabka masjidka aftiisaa lagu rajmiyaa la yidhi masjidka irdiisaa lagu rajmiyaa la yidhi waa hadda kutubta ay qoraayaanoo soo aroortay ninkaas zaaniga iyo naantaa zaaniyadaah marka sidaas loo rasminaayey waxaa la yidhi dhagaxa lagu dhufanaayo naagta ayuu gaashaan uga noqonayo markii waxa weeye dhagax lagu soo rido waa isu dhigaayaa layidhi marka asaga markuu dhintay ayaa iyadana kabacdiyay dhimatay ayaddan marka hadda waxa weeye axkaamtaas iyo axkaam kale ayaa loogaga warramayaa ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha arasuulu rasuuli habo ayuu dhi ilaahay ashaanu waxay noqonaysaa lilcahdi alxuduuriy weye rasuul yahow xaadirka ayaa laga wadaa waktiga qur-aanka uu soo degaayo waa rasuulkeena calayhi salaatuasalaam ilaahay rasuulkeena kula maka daadin baa ya ayuha rasuulu ilaa laba mowlax mooyaane middaan iyo aayad aayad kaloo noo soo socoto isla suuraddan ah oo yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika labadaas ayaa nabiga calayhi salaatusalaam ya ayuha rasuul ugu yidhi waxaana ilaahay uu caddaynayaa rasuulka calayhi salaatusalaam rasuulnimadiisa iyo cadamada rasuulku calayhi salaatusalaam uu leeyahay maxaa yeele lafdi oo mujaradkiisa nabiga calayhi salaatusalaam marna ilaahay uguma yeerin taas waxay kutusinaysaa marka cadamada rasuulka ambiyadii nabiga ka horeysay waxaa loogu yeeri jira lafdigooda mujarad yaa yaxyaa khudil kitaaba iyo maaragtay yaa zakariya inaa nubashiruka waxa weeye yaa ibraahiimu kulli macnaha ambiyada ilaahay oo dhan ayagoo hadda ilaahay afkiisana cadamba ku lahay waxaa la dhihi jiray sidaas ayaa la wada dhihi jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lafdi mujaradkiisa markii lagu bilaabo bimaa yuscuru tacdiim ayaa lala xidhiirinayaa oo markii la yidhi muxammedun rasuulullah muxamed mes rasuulullah maa kaana muxammedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuulahi ilaah marka hadda naadadaanu waxay ku tusaalaynaysaa tacdiim weeye yaa ayuha rasuulu rasuuli habow ayuu dha ilaahay laa yaxzunka aladiina kuwii yaysan ku murjinin laa yaxzunka suncu ladiina weeye kuwa sancadooda yusaaricuuna degdegaayow dha ilaahay filkufri kufriga ku degdegaayo yaqacuuna fihi bisibcatin gaalnimada ku dhacayo weye waxa weeye daahirsidaa yudhiruuna wey way daahirsanayaan markay fursad ay helaan ayay horay dalaq wada leeyihiin wey zaman ay ku makansadaan inay markaasi waxa weeye gaalnimada ay ku sameeyaan weye zamana yatamakkanuuna fihi weye zaman markaasi ay ku makansadaan markay helaan oo min adufri bimadluubi madluubkooda waxay dalbaan inay ku liibaan awey marka waxaa laga wadaa falkufru xaasilun minhum calaa kulli xaalin weeye gaalnimadu mar walba way ka xasilaysaa laakiin markay zaman ay helaan ama makaan oy ku makansan karaan ilhaarkiisa way falayaan weye maxaa yeele ilahi wuxuu dhahay qad badat ilbaqlaau min afwaahihim wamaa tukfii suduurum akbar u ilaah oo min aladiina kuwa ah weye mintaan bayaaniye weye min aladiina kuwa ah ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala qaaluu yidhaahdeen ow dha ilaahay aamanaa waanu rumaynay biafwaahim afyaalkooda ka yidhaahdeen waa munaafiqiinta weeye oo min aladiina kuwa ow dha ilaahay subxaanau watacaala qaaluu yidhaahdeen aamanaa waanu rumaynay biafwaahim afyaalkooda ka yidhaahdeen ay ku tacalluqaysaa qaaluudaas weeye walxaalamtu min aysan rumaynin quluubuhum laabtooda marka hadda qoladan oo aayadda bilowgeeda waa weeye munaafiqiinta weeye hadda waktigan waxaa lagu magacaabaa iyo waktiyaalo hore zanaadiqo ayaa la yidhaha waa munaafiqiinta wey walxaalamtuu min aysan rumaynin quluubuhum laabtoodow dha ilaahay iyo wa min aladiina kuwa ayuu dha ilaahay haaduu yahuudoobay iyo wa min aladiina kuwa haaduu yahuudoobay wa min aladiina haaduudaana markaasi yahuudda caadigaa weeye marka hadda wa min aladiina haaduudan waxay ixtimaashaa in lagu cadfo min aladiinadii hore weeye min aladiina qaaluu aamanaa wa min aladiina haaduu la yidhaahdo oo markaas si bayaan ay u noqoto tii ka horeysa bayaan ay u noqoto liladiina yusaaricuuna fi lkufri weye saasaa markaasaa icraabtaas way fiican taha layidhi samaacuunadaana waxaa la xaalaynayaa min aladiina haaduu ayaa laga xaalaynayaa waay ixtimaashahaa laydhoo suurtagala khabar muqadama inay tahay oo la hormariyey samaacuunana waxaa weeye sifatun limawsuufin maxduufin ay noqoto oo mubtadahaas muaqarkaa weye oo markaasi ay noqoto kalaam musta'nafa weye sida hadda jaaliinku dhigayna saas weye ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala hadda hadda soo qaadanay icraabta jalaalaynka waxaa la leeyahay wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwii ka mid ah haaduu yahuudoobay waxaa la leeyahay wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa ka mid a haaduu yahuudoobay qoomkaasoo samaacuuna maqlid badan lilkadibi beenta maqlid badan waa hadda waxaa weeye meeshaan waxaa ka bilaabanaya nusuulka aynu sheegayno wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa ka mid a wa qoomun qoom ayaa min aladiina kuwa ka mid a haaduu yahuudoobay qoomkaasoo samaacuuna maqlid badan lilkadibi beenta maqlid badan aladii iftaratu axbaaruhum weye waa beenta caalimiintooda ay been abuurayaan weye simaa qabuna umaqlaayo waa nimanka hadda aynu ka warramaynayo bani quraydahay oo waxa weeye ragga culummadooda oo ilaahay kutubtiisa taxriifiya warkooda dhegaysanaya samaacuuna maqlid badan ow dhah lilkadibi beenta maqlid badan haddana ilaahay wuxuu yihi samaacuuna maqlid badan oo adiga kaa dhegaysanaya liqoomin liajli qoomin qoom daraaddoodna u maqlid badan oon daraadooday u dhegaysanayaan adigay war kaa qaadayaan qoladaa kale u geynayaan samaacuuna maqlid badanow dha ilaahay ninka adiga kaa maqlid badan liqoomin liajli qoomin qoom daraadoodow dha ilaahay qoomkaasoo aakhariina oo kale oo waxa weeye yahuuda waa sida haddaynu soo maraynay oo rasuulka calayhi salaatusalaam ay warka qaadayaan kolkaasay waxay u geeyaan axbaarulyahuud weye qoomkaasoo lam ya'tuuka adiga aan kuu imaanin waa nimankii ahlu khaybarahay oo rasuulka calayhi salaatusalaam xarbi uu kala dhexeeyey daa hadda aan ku sheegayna tanusuuf yuxarifuuna way doorinayaan ow ilaahay kuwaas alkelima kelimka ay doorinayaan waana la xaalay karaa yuxarifuuna xaal ay doorinayaan ay bedelayaan alkelima kelimka alladii fi tawraat weeye sida aayaturajmiga hadda aynu soo marayni min bacdi mawaadici mawlacyaashiisa bacdigiisa ay doorinayaan meeshii ilaahay uu dejiyey ka qaadayaan kolkaasay meel kaley dhigaayaan min bacdi mawaadiciyow ilaahay mawlacyaalkiisa ama boosaskiisa bacdigiisa yaquuluuna waxayna ugu qowlayaan dadka ay soo dirayaan in uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa midkaan xukunkan oo muxarafkaa waxa weeye waa jildiga ay dhahayeen laba qof oo muxsan ayaa la jaldinayaa oo arrintaas maxamed hadduu idiin sheego fakhuduuhu qabsada oo ka aqbala weeye wayn lam haddaan laydinla imaane oo wax khilaafkiisaa laydiin sheegane faxdaruu ka digtoona in aqbashaan kuwaasaa kamid a ow dha ilaahi subxaana wa tacaala yahuudda kuwaas waxau dhahay ilaahay yaquuluuna waxay ugu qowlayaan liman arsaluum wey kuwa ay soo dirayaan waxay soo diraayeen waa raggii oo banii qurayda id uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa midkaan xukunkan oo muxarafkaan oo waxaa weeye maxamed waxaan annagu idin sheegayno oo la taxriifiyey haddau idiin shaago ilan waxay yidhahaan laba qof oo hadda ka hor guursado muxsana waa la jalbinayaa waa markaasi shay muxarafa weeye fakuduuhu qaatay yidhahdeen oo ka aqbala maxamed waylam tuutow haddaan laydinla imaanin bal abtaakum bikhilaafihi wax khilaafsan oo idiin fidyoodo faxdaruu ka digtoonaada inaad ka aqbashaan alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waman yurid illaahu ruuxa alla uu doonaayo fitnatow fidnadiisa waman ruuxi yuridillaahu alla uu doonaayo fitnatow fidnadiisa fidnadu maxay tahay qofki ilaahay uu doonaayo inuu baadiyeeyo falan tamlika u milki maysid lahu ruuxaas min allaahi ilaahay haggiisa shayn shay uga milki maysid oo ilaahay xaggiisa ka madaafici karaysid baahidaas alle u qadaray marka qoladan qole ilaahay baadi uu qadaro weeye xagga looxulmaxfuud qofkii baadi loogu qoro oo ilaahay subxaanau watacaala khayr darro uu qoro oo shaqinimo ilaahay u qoro cid ka bedeli kartaa ma jirto ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waman yurid illaahu ruuxi alla uu la doono ruuxi ou doono alle ayaan dhihi lahay fidna sawkinadiisa iblaalahu falan tamlika hadda khidaabkan waa rasuulka alayhi salaatu salaam iyo qof kastoo muuminoo khidaab ka tuugtoogo uhanan maysid lahu ruuxaa ruuxaasown ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa shay an shay oo kama daafani karaysid baahidaas ulaa'ika kuwaa kuwaasowdha ilaahay alladiina kuwa weeye lam yurid illaahu alla uusan doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum laabtooda qoladaan hadda waxaa weeye kufaartaa oo yahuuddan alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waa kuwa alla uusan doonin inuu qulubtooda dahiro kufriga ou ka dahiro ah, laakiin haddii alla uu dooni lahay ilaahay waa dahiri lahay lakin ma uusan doonin ulaaika kuwaas owdha ilaahay alladiina kuwa weeye lam yurid illahu alla uusan doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum laabtooda law maxaa usugnaaday fi dunya adduunyadowdha ilaahay khizyun dulli ayaa usugnaaday sugnaaday adduunyada way ku duloobayaan waxaa weeye faleexo iyo jizyo sidii waagi hore dhacday oo waxa weeye nimankii oo ahay waa sii la laayay horta quraydo waa la laayay ahlu khaybarana ayagana la saaray marka hadda dadku hadday ilaahay diintiisa ay ka tagaan dulli adduunyo kama baxayaan sideedaba marka hadda hadee yahuud baa laga warramayaa laakiin waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab wey muslimiinta hadda zaminkan waxaa weeye diintoodii way ka tageen waxaasoo axkaama cid ku dhaqmaysa ma jirto mar haddii laga tegey ilaahay subxaanau watacaala waciidkiisi aa yimidayo waxa weeye muslimiintu maanta dulli iyo falleexay ku sugan yihiin oo gaalada ayagu ugu sugan yihiin maaragtay gaaladii la rabay inay ayagu dulowdo ayaa hadda waxa weeye ayaga dulaysanaya waa marka saasaad ku ogaanaysaa inay cibradu ay maaragtay caam ay taa weye alla wuxuu yihi subxaanau watacaala lahum waxaa u sugnaaday fi dunya adduunyada dhexdeeda khizyun hoogaa u ilaahay dulun bilfaleexati wljizyati jizyo iyo faleexo nimankaa way ku dhacday faleexada hadda munaafiqiintoodii way ku dhacday oo nifaaqoodiia ilaahay baynalmuslimiin u daahiriyey jizyaduna waxa weeye yahuuddii way ku dhacdayoo yahuuddii maaragtay bani quraydana waa la laayaba nimankii kale oo ahlu khaybara ahayne ayagana jizya dusha laga saaray marka hadda arrinta saas looga hari maayo ilahay wuxuu dhahay walow maxaa usugnaada sugnaada haddana fil aakhirati aakhira dhexdeeda cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun wey walow maxaa u sugnaadow dha ilahay filaakhirati aakhira dhexdeeda cadaabun cadaabow dha ilaahay cadaabkaasoo cadiimun oo weyn cadaab weyn ay aakhira ku leeyiin waa cadaabunaar wey adduunyadana waa ku duloobaya cadaabudunya ayaa ku dhacaaya haddaysan kasoo soo noqonne cadaabulaakhirana waa u jooga cadaabulaakhirati ashaddu wa abqaa wey samaacuunow dha ilaahay waa kuwa maqlid badan bilkadibi beenta maqlid badan akaaluuna waa kuwa cunid badan listuctiyowdha ilaahay xaaraanta fain jaa-uuka hadday ku yimaadaan inaad dhexdooda xukunto faxkum baxkum xugmiyowdha ilaahay baynahum dhexdooda ow amba saaxrir anum ka jeesowdha ilaahay takyiirkaanu mansuuq weeyo waxaan ku tegi doonaa ilaahay wuxuu dhihi doonaa waan ixkum baynahum bimaa anzala allah marka in la xugmiyo dhexdoodaa waajiba hadday xugun noo soo kor yeelaan sida labada qowl oo imaamuna ashaafici midka ugu saxiisan uu qabo jadiidka hadday noo soo kor yeelaan ayagoo qof muslima iyo ayaga dacway kawada dhexaysane ijmaac ayaaba lagu yaho waxa weeye wax isku khilaafsan taas ma jirto laakiin markay ayaga keligood yihiinay dhugu noosoo kor yeelaan ayaa khilaaf uu ka jiraa marka takyiirkan hadda madhabta imaam maaliki iyo rakaleentood kaleentood waxay leeyihiin waxu baaqi ku yahay maaragtay sidiisau baaqi ku yahay hadday wax ayaga keligood yihiin khiyaartaanu waa jiraya laakiin aayaddan waxa weeye aayadda kale ayaa markaasi xukunkeeda lagu cadayn doonaa oo waxa weeye arrintaanu sidaas baaqi ku noqon mayso sidaa naska ku sii ilahi wuxuu ihi subxaana watacaala fain jaa-uuka hadday ku yimaadaan sayidka maxamedka ahu samaacuuna deh waa kuwa maqlid badan lilkadibi beenta beentay aad iyo aad u dhegaysi badan yihiin akaaluuna ilaahi waa kuwa cunid badan lisuxti amba lisuxuti xaaraanta ah, waxa weeye xaaraantay cunaan sida laaluuska oo kale fain jaa-uuka hadday ku yimaadaan si aad dhexooda u xugmito faxkum xugmiyow dha ilaahay baynahum dhexdooda oo amra saaxrad anun ka jeesow dha ilaahay waintu inaga haddaad ka jeesatid canhum ayaga xaggoodow ilaahay falan yaduruuka kugu dhibi maayaan shay-an shay kugu dhibi maayan ilaahay hadda rasuulka alayhi salaatusalaam aayaddan khiyaara la siiyey culamadu waxay yidhaha aayaddan mansuuq kuma jiro ilaa aayaddan mahe iyo maaragtay wala aamina albayt alxaraama suuradda bilowgeedi meesha aayadda aynu kusoo maraynay laakiin hadda waxa weeye mansuuq kale waa ku jiraa suuraddaas waa tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wain tucril haddaad ka jeesatid canum ayaga xaggooda oo waxba markaasi aadan u xugmin falan yaduruuka kugu dhibi maayaan shay-an shay kugu dhibi maayaan oo waxay kugu dhibi karaan lama arka weye in xakamta haddaad xugminaysowdha ilaahay oo ay noqoto inaad xugmisane faxkum xugmiyowdha ilaahay baynahum dhexdooda bilqisti cadli ku xugmi ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala haddaad ka jeesatowdha ilaahay waxay kugu dhibi karaan lama arko waxba markaasi waxa weeye kuu geysamaayo kajeesadkooda leanna laha caasamaka wey ilaahay yaa kaa dhowray waxaafadaka ilaahay aad kaa xdudiye min annaasi saas weeye wa in xakamta haddaad xugminowsow sadha ilaahay dhexdooda faxkum xugmiyow dha ilaahay baynahum dhexdooda bilqisdi cadli ku xugmi oo hadday noqoto inaad xugmiso waxa weeye cadaalad ku xugmiyow dha ilaahay haddii kale waxaa kuu baahan inaad ka jeesato in allaha allow dha ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuqtadiina kuwa garta tuuraaya dhexdooda cadaala ku xugnu ilaahay subxaana watacaala muqtadiinta alla waa jecel yahay macnaha waxaa weeye alcaadiliina fi lxukmi weeye xukunka kuwa ku cadaalada samaynaya alla waa jecel yaho ilaahay subxaana watacaala waa sawaabinaya maxaa yeele qofka mu'minka ahoo xukunkiisa cadaalada ku samaynaayo oo ummaddaa u gartooraaya waxaa weeye ilaahay waa sawaabinaya wa kayfa sideebay yuxakimuunaka ay kuugu soo xuguntamaan odha ilaahay walxaal cindahum agtooda atawraatu tawreed uu yahay fiihaa tawreed dhexdeedana xukmullaahi ilaahay xukunkiisu uu yahay uma bacdiyeeda yatawallowna ay u jeesanayaan buudha ilaahay min bacdi daalika taxkiimkaas bacdigiisa wamaa ulaa'ika kuwaasu ma ahanowdha ilaahay bilmu'miniina mu'miniin ma ahanowdha ilaahay alla wuxuu leeyahay subxaanau watacaala ayadoo hadda istifhaamtaani istifhaam oo markaasi bitacajuba ay tahay waa laga tacajubayaa maxaa yeele waxaa weeye waxay saas ku noqotaa la yidhi nimankaanu niman aqoon u lahay ahayn kitaabkoodii ayagoo kitaabkoodii yaqaana ayay waxaa weeye ina taxriifiyeen ayay nabiga calayhi salaatuasalaam inay usoo xuguntamaan oo hadba wax uun ka bedelan kitaabkaas ay ka helaan ay raadinayaan alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa kayfa bay yuxakimuunaka ay kuugu soo xuguntamayaan sayidka maxamedka ahow iqaacu lilmukhaadab wey mukhaadabka ayaa waxaa lagu ridayaa cujbi weye layaab balhala wax la yaabo wayaalii walxaal cindahum ayaga agtoodana atawraatu ah, tawreed u yahay oo tawreed waxa weeye ay haystaan oy garanayaan fiiha tawreed dhexdeedane xukmullaahi ilaahay xukunkiis u yahay oo tawreed waxaa ku yaal xukunki ilaahay o hadda masalanba ahkaamta haddaynu kasoo warramaynay oo labadaas qof oo muxsanaanka hoos zinaystay tawreed waxaa ku tilay in la rajmiyaa ku tilay marka waxa weeye towreed xukunka ilaahay yaa ku yaalla marka hadda waxa weeye arrintaas ulama qasdaayana ilaahay ka wada la yidhi macrifatu lxaq wey xaq inay gartaan oo xaqa fahma arrintaas su-aashaas kama ah bal waxa weeye markaasi wax oo arrintaas ka fuuday raadinayaan maxaa yeele qofka waxa weeye sidiisaba su-aashiisu haddaysan haynin su-aal uu doonaayo xaqa inuu ku garto waxba ku dheefi maayo oo su-aalulmucaanid sideedaba faa'iido uma keento qofku ugaga jawaabane waxa weeye waxba ku matarayso wax laga qaata noqon mayso mucaanidkana waxaa weeye su-aashiisuba hadday cinaa tahay ousan xaqdoon ahaynin su-aal kastoo u weydiiyo waxba ku tari mayso maxaa yeele tiis yaa meel u taalla qofkaan la weydiihaya isagane waxa weeye daal bay gelinaysaa jawawdaasi wax hadda oo u faa'iideyhaya malaha maxaa yeele qofku asaaba mucaanida bu weye kolkaasu haddana dha ilaahi subxaana wa uma bacdiyeelowna ilaahay yatawallowna ay u jeesanayaan yucriduuna can xukmika weeye xukunkaagay ugaga jeesanaya oo rajmiga ah kaasoo waafaqaaya wixii kitaabkooda ku yimid waa arrin lala yaabo weye uma yatawallowna ay u jeesanayaan buu dha ilaahay yucriduuna can xukmika xukunkaagay uga jeesanaya oo rajmiga ah weye min bacdi daalika taxkiimkaas bacdigiisa markay waxa weeye taxkiim ay sameeyeen oy markaasi xaakim kaa dhigteen may u jeesanayaan buu dha ilaahay wamaa ulaaika kuwaasu ma aanowdha ilaahay kuwa waxa weeye ayagoo kitaabkoodii garanaaya oo xukunka uu ku cadyahay iigoo ka tagay adigana markaasi waxa weeye xaakim kaa samaysoo taxkiim ina sameeyey xukunkan kuu soo rafciyey isla markaasina ka jeesanaya wamaa ulaa'ika kuwaasu ma aanowdha ilaahay ma aan buu dhahay ilaahi subxaana watacaala bilmu'miniina mu'miniin maahanowdha ilaahay marka hadda alla subxaana wa tacaala wuxuu ka anfiyey iimaanku ka anfiyey ma ahan muuminiin buu dha ilaahay laa bikitaabihim kitaabkoodi kuwa rumeeyey maahan tawreed wa iska sheeg sheeganaya laakiin ma ahan kuwa rumeeyey maahan maxaa yeele kitaabka sidiisaba haddaan xukunkiisiba aan la ogolaynin waxa weeye iimaan la rumeeyey oo kitaabka aan rumaysanaa wax la sheego kara maaha marka hadda axkaamta ilaahay kitaabkiisa ku taal qur-aankaa haddii waxa weeye aan la rumaynayn oo aan la doonaynin in macnaha la yidhaha kitaabkaan rumaysanahay been bay noqonaysaa taas ilaahay waa diiday maxaa yeele qoladaan ayaa ilaahay ka yeeli lahay oo ilaahay wuxuu yihi wamaa ulaaika bilmu'miniin ilahay kuwaasu mu'miniin maahan dha ilaahay kuwa kitaabkoodii rumeeye maahan liicraadihim canhu weye way ka jeesteen wa taxriifihi way bedeleen walaa bikaa leeyahy rasuul allow adigana kuma rumaysa licadimi inqiyaadi laka fii axkaamika maxaa yeele axkaamtaada iyaysan u hogaansanayn mar haddii axkaamtaada u hogaansanayn adigana waxaa weeye kuma rumaysna ayuu ilaahay leeyay subxaana watacaala marka iimaan lama sheego karo kitaabka ilaahay la rumeeyo mar haddaan axkaamtiisa aan la ogolaynin marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum